رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirabkii khaasatan waxaa noogu soo dambaysay dagaalkii axsaab iyo reer bani qurayda xilligaa intay ballantii ka baxeen gumaad iyo dhibaato markaa lagu haayey wa qutila waxaa lala dilay macahum nicigooda waa reer bani qurayde xuyey ibnu akhtab ninka lagu magacaabo xuyey ibnu akhtab oo sayidu bani nadiir reer bani nadiir sayidkoodii ahaa wa kaana xuyay wuxuu ahaa min zucamaa'i lyahuud yahuud nimankeeda zucamada ah iyo odayaashii alcishiriina ee labaatanka ahaa alladiina kuwaasoo xarabuu kusoo kiciyey oo ku soo guudaabiyey qurayshan quraysh iyo wa reer khadfaanba calaa ghaswati alaxsaab duulaankii axsaab in muslimiinta xisbi ahaan loo weerarona lagu weeraro raggii soo abaabulay oo ka soo shaqeeyo intay qorayshna u tageen reer bani kadfaanna u tageen soo kiciyey ee tobanka ayuu ka mid ahaa uma intaa kadib kaana wuxuu ahaa qad jaa'a mid u yimid ilaa qurayba reer bani qurayba wa akharaahum wuxuu ku guwaabiyey calaa naqdi lcahdi balanfurid markuu raggaas soo abaabulay uu soo kiciy oo ay soo baxeen ayuu haddana curaydo oo madiina nebiga la degan ballanna leh inaan laisweerarin ayuu ku guudaabiyey inay ballanta ka baxaan oo ay ballan furaan xataa qadaruu ilaa ay u ballan fureen reer bani qurayda bilmuslimiina muslimiintii fii axraji saacatin saacadtan ugu dhibka badan oo min xayaatihim noloshooda ka mid waa axad saaca waa saacad tan u dhib badan una culas badan oo noloshooda ka mid ah muslimiinta wa kaanuu waxay ahaayeen qad ishtaratuu kuwa u shardiyey calayhi korkiisa reer bani qurayda waxay sharad uga dhigeen an yakuuna macahum xuwi inuu micigooda ahaado waayihii waa u ballan furaynaa adeen naga bixinays bay dhaheen micigeenaan ahaanayna yusiibuhu inuu asiibo maa yusiibuhu wixii ii ka asiibaaya dheef haddaan helnana waad nala helaysaa dhib hadduu nagu dhacana waa kugu dhacaya fa kaana wuxuu ahaa macahu nicigooda fii xusuunihim gudhufaysyadooda ayuu kula jiray afnaa alxisaari ay socotayda waa u ballan furay oo dhibkii iyo rafaadkii ay galeen ayuu markaa la galay markaasuu micigooda ahaa fa kaana macahum fii xusuunihim jabraatiyaalkooda athnaa'a alxisaal iyo walistislaami isdhiibidiina micigooduu ahaa xataa qutila ilaa la dilay odaygii waqad aslama waxaa islaamay nafarun koox oo min bani qurayda reer bani qurayda ka mid ah nimankii reer bani qurayda qaar baa islaamay qabla nusuul soo degitaanka ka hor intaysan soo deginba qaar baa islaamay falam yatacarada lahum looma banbixin waayo intaan qabashadoodii gacankudhigoodii la gaarin qaar islaamayoo alla aaminay baa jiray towxiidka iyo shahaadateyn ka qiray wax dhib ah oo la gaarsiiyey ma jirin wastuuhida hidaa laga dalbay nebiga faturikuu waa laga tegay wa aslamuu ayaguna way islaameen wastuuhiba macnaha waxaa jira dad galad horay u sameeyey dad waxaa jira dad wax u taray ayagoo gaalo ah muslimiin wax u qabtay xataa nebigu mar allaala markuu ka baxay magaalada makuu daa'if aaday soo noqodkii dambeeyey u suurageli weysay inuu maka soo galo nin gaalada ka mid ah madaxiisu markaa ku soo galay mudcim ibnu cadiy hadduu noolaan lahaa buu yidhi dagaalkii beder mar alaala markii lasoo qabqabtay kuwaana uu igala hadli lahaa qurunka ah waa iga tegi lahaa marka istuugidka waxaa loola jeedaa dad waxtaray baa jiray markaasaa rasuulka hida ahaan looga dalbaday in midba qofkuu badbaadin karo uu badbaadiyo fa turikuu waa laga tegay wa aslamuu wayna islaameen dumarka iyo caruurta lama dilo ayaa mar allaala marka ay ciidanka soo gasho oo ay wax baabi'inayso oy wax gumaadayso kuma jirto wa qutilad waxaa la dilay imra'atu naag oo min nisaa'ihim haweenkoodii ka mid ah waa yahuudi reer bani qurayba liannahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd qad qaraxad mid soo tuurtay alraxaa dhagax weyn bii ku soo tuurtay calaa khallaad bin suweyd ninka lagu magacaabo faqatalat way dishay adina waa loo dilay ayadiina markaa saasaa loo dilay wajumica waa la soo ururiyey alsilaaxu hubkii walamwaalu iyo xoolihii ay ka tageen reer bani qurayba fa kaanad waxay ka koobnaayeen alfan wahamsami'a sayfan kun iyo shan boqol oo seefood wa alaaami'a diracin saddex boqol oo camburdireed wa alfay rumxin laba kun oo waran wa khamsami'ati turusin shan boqol oo gaashaan iyo waja iyo xajafad xajafada laftigeeda waa gaashaan maqaar ka samaysan maqaaraa lagu dahaaray kaana way ka tageen wa afaafan alab bay ka tageen kafiiratan ee fara badan wa aaniyatan weelal wa jimaalan geelyaal wa shiyaaha riyooyin fakhumisa khumuskii baa laga bixiyey marka kullu daalika intaa dhammaantood maca nakli baa la jirtay timirtii wasidii qafaalkii la qafaalay fa uctiya lirajili kii lugta ku dagaalamayey waxaa la siiyey sihman hal qayb wa lilfarisi faariska farasku ku dagaalamayna alaaatu ashumin saddex qayb baa la siiyey sahman linafsihi wa sahmayn lifarasihi waayo qofka faraska ku dagaalamaya tiknikada wataa iyo qofka lugta ku dagaalamaya isku waxqabad ma aha isku dagaalgelitaan ma aha waxaa firfircoon oo qofka ku dagaalamaya tiknikada amase faraska markaa watale booskaasu markaa ku jiray wuuna ka khatar badan yahay qofkii lugta ku dagaalamay ee afintirii ku dagaalamayey hal qayb baa la siiyey kii faraska ku dagaalamayeyna saddex qayb baa la siiyey qayb asaga leh iyo laba qayb oo markaa faraska ah waayo faraska wuxuu u baahan yahay xanaanayn wuxuu u baahan yahay coos wuxuu daayay raashin waxaasoo dhan baa saddex qayb asaga loo siiyey warsilad waa la diray assabaaya kuwii qataalka ahaa waxaa loo diray ilaa najad majd dhankeeda dhankii najad ayaa markaa loo diray waa ciyaalkii iyo dumarkii iyo fafatieca biha waxaa lagu soo iibiyey assilaaxa macnaha bee ahaan baa meesha loo geeyey suuqii najad fabatiica markaa waa la gabay biha silaaxahum wastafaa wuxuu ku yidhi sal alla calayh wasalam minhaa dumarkii lasoo soo qafaalay wuxuu ka doortay rayxaanata bintu zayd bin camr bin khunafata gabadha lagu magacaabo gabadha ayuu markaa ka doortay inuu rasuulku kala baxo ee markaa uu guursado waa khilaaf inuu xoreeyuu guursaday inuu addoon ahaan u haystay labadaba taasuu ka xushay nebiga wastafaa waa doortay oo uu ka xushay annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam minha doortay rayxaana binti zayd bin camr bin fayuqaado waxaa la yidhaahdaa inahu tasaraa bihaa wuu qafaaskuudii sarooyooyinkiis dhigiga oo qafaal ahaan buu markaa u haystayo aw maa malakat alla tilmaamay iyaakaadu hanatay tibay markaa gashay waa xutay baa la yidhi ee sidii qafaal ahaan wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa actaqahaa wuu xoreeyey wa tasawajahaa wuu la guursaday sala allahu calayh wasalam rayxaana nebigu waa guursaday waa la oosaday bacda xajati alwadaac xajatulwadaac markii laga soo laabtay ayaa markaa la oodsaday oo way ka hormartay nebiga saasaa markaa la tilmaamaa walammaa markii tamma uu buuxsamay taamna uu noqday amru qurayda qurayda arrinteedii amarkii ah, qurayda markii laga faraxashay oo wixii la dili lahaa la dilay gaashaanqaadkoodii qaangaarkoodiiyo raggoodii wixii sadaayo ahaa ee dumar iyo ciyaalii la qafaalay rag kale lagu soo iibsaday nebigana gabadha uu kala baxay rayxaano binti zayd ahayd kadibna la yiri wuxuu uu u haystay saranimo iyo qafaal ahaan ama waa xoreeyo markaa wuu guursaday markii hawshii reer bani qurayda ay dhammaystirantay markay dhammaystirantay ujiibat waxaa la ajiibay dacwatu sacad ibni mucaad sacad ibni mucaad ducadiisii ayaa ilaahay ajiibay subxaana wa tacaala inaan horaan u soo marnay inuu sacad ducaystay sacad hadaladii uu ku ducaystay qofkii xasuusta waxaa ka mid ahaa inuu yidhi ilaahayow haddii duulaamada quraysh wax ay ka hareen oo ay qurayshi yidhi intay duulaan soo qaado ay diyaar u tahay rabbiyow cumriga ii kaadi oo ha igu dilin dhaawacan haddiise wax duulaana uusan harin oo markii ugu dambaysay qoraysho inay duulaan soo tii ugu dambaysay ay tahay rabbigow dhaawacaan iyo dagaalkan saa la igu yeelay aan indha qaboobsado reer bani qurayda asagaaba xukmiyeyda saan markaa soo marnay asagaa markaa xukmiyey reer bani qurayda saa darteed ayaa qorayshna waatuu rasuulku markay baxeen uu yidhi maanta wixii ka dambeeya inaan annagu ku duula ma aheen naguma soo duulayaan xaggooda u socono taasaa markaa laga ajiibay markii amarkii qurayda uu dhammaaday walamaa markii tamma uu taam noqday amru qurayda reer bani qurayda arrintoodii ujiibad waxaa la ajiibay dacwatu sacad ibni mucaad wa kaana wuxuu ahaa fii khaymatin taambe dhexdeeda oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku tiilay masaajidkii annabowi masaajidka nebig liyacuudahu suu ugu soo booqdo annabiyu sal alla calayh wasalam min qariibin meel dhow inuu markuu masaajidka soo gelayo salaad soo aadayo iyo marka uu ka baxayaba inuu nebiga sacad lugta sii mariyo ee markaa uu booqdo saasuu markaa ugu talagalay oo qaymad iyo teendho yaa masaajidka gudaheeda loogu sameeyey sacad liyacuudahu suu ugu soo booqdo annabi sal alla alay wasalam min qariibin fa marad calayhi waxaa soo martay dushiisa shahran bil hal bil ayaa korkiisa soo maray shahran fantaqada waxaa qarxay jurxuhu dhaawiciisa dhaawicii uu qabaa hal mar qarxayoo dilaacay ama wuu qarxay dheh jurxuhu waintajara wuu dilaacay oo wuxuu ka dilaacay min labatihi wuxuu ka dilaacay meesha labitada markaa ah waa dhuunta meesha ee afkeeda ah yuu halmar ka dilaacay fasaala waxaa kubtay oo soo daatay addamu dhiig baa ka soo daatay marka dhiig ayaa markaa kasoo soo oo kasoo baxay dhiiggaasoo alghaziiru aad u fara badan dhiig baa ku dhacay sacad xataa tuwafiya ilaa la oofsaday liajlihi dhiigbaxaa sababtiisa ama liajlihi dhaawacaa sababtiisa kaasuu markaa u dhintay sacadna waxaa xambaartay janaasatuhu sadiisa sacad ibna mucaad janaasa diisii malaa'ig baa intay ka soo muslimiinta micigeeda ayay kala qayb qaadatayoo dhay janaasadii ay geliyeen sariirta nacashka oo ay damceen inay qaadaan haf ay siiyeen macnaha meel aan waxba ku jirin oo kale noqotay macnaha meel maran oo kale maxaa ka khafiif badan ayay dhaheen markaasuu nebigu wuxuu yidhi malaa'ig baa sida malaa'igaa wadda buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wa waxaa xambaartay janaasatuhu janaasadiisii almalaa'ikatu malaa'igtaa waxay la qaaday maca almuslimiina muslimiinta micigooda wahtiza waxaa ruxday oo gelgishay limowtihi geedidiisii carshu raxmaan raxmaanka carshigiisa allah raxmaankee naxariista badan carshigiisa ayaa ruxruxday mar allaala markii sacad uu markaa dhintay sacad geeridiisii axmaad wamadaa waxaa maray oo soo dhowa waxaa maray calaa abii nubaaba sitta layaalin lix habeen saan soo tilmaanay abaalubaabana waa tii qalad yar uu sameeyey biquudii qofkii xasuusta reer bani qurayba mar allaala markay dhaheen noo soo dir abi waxaan rabnaa saan ula tashano waatuu u tegey waxay kala tashteen inay ku degaan xukunka moxamed haadihiiyo ku dega kadibna waxay dhaheen maxaad moodaa in nala ku samayn doono gacantuu sidaa yidhi adabx maalidinqalaba mooti markuu saa yidhi ayuu dareemay oo is yidhi amaad ilaahay iyo rasuulkiisa khiyaantay suu u soo socday masaajidka tiir ka mid ah tiirarkiisa ayuu isku xidhay markaasoo dhahay ka soo bixi maayo ilaa ilaa ee nebiga iga furo sal alla wasalam rasuulkaa loo sheegay nebigana wuxuu yidhi hadduu ii imaan lahaa oo arrintaasani uu ii sheegi lahaa ilaahay intaan istikfaar u weydiiyo ayuu ilaahay dhaafi lahaa subxaana wa tacaala laakiin hadduu isku xiray anigana ka furi maayo ilaa ilaahay amarkii maayo subxaana wa tacaala xaaladaasaa marka la sii sheegayaa wamada waxaa soo maray oo ku dul dhammaaday calaa abii lubaabata sitta layaalin lix habeenood lix habeen ayaa korkiisa markaa soo martay ta'tiihi waxay u imaan jirtay imra'atuhu naagtiisa fataxulluhu waxay uga furi jirtay lisalaati salaada mar kastoo xilliga salaada la gaaro soo baxaskiisa ay markaa imaanaysay xargibay ka furaysaa markay ka furto salaaddii buu gelayaa ayadoo iska baxday markuu salaada ka soo baxo waa imaana haddana waa isku xiraa saasuu markaa ahaa waa mada waxaa maray calaa abi lubaabata sitta layaalin lix habeen oo ta'tiihu waxa u imaan jirtay imra'atu naagtiisa fataxmiluhu ee fataxulluhu waxay uga furi jirtay lisalaati salaad darteed uma yacuudu waa soo noqonaya markuu salaada ka baxo fayrabitu nafsahu naftiisuu ku xirayaa biljidci orgii timirka ahaa timirkii meesha ku yiilee timireed yuu laftiisa markaa ku xirayaa uma kabacdi nasalad waxaa soo degtay towbatuhu towbadiisii ilaahayaa ka towbo aqbalay subxaanahu wa tacaala uma nasalat ninkii abihibaado ahaa xaaladaasaa markaa dhacdayoo mar allaala markii toobadiisii soo degtay way soo kala carrin dadkii fafaara annaasu dadkiyaa ku soo xoomay oo ku soo degdegay liyutliquuhu say uga furaan fa abaa wuu diiday xataa yutliqahu rasuul allaahi ilaa rasuulka ilaahay uu ka furo sala allahu calayhi wasalam ilaa nebigii ilaahay uu markaa ka fura cid kaloo iga furaysa ma leh ayuu markaa yidhi ilaa rasuulka uu gacantiisa markaa iiga furo fafacala waa uuna sameeyey nebiga uu soo maray uu u soo baxay lisalaati subxi salaadii subxeed salaadii subxeed markuu rasuulku u soo baxay sal allahu calayhi wasalam ayaa markaa waxaa dhacday inuu nebigu ka furay xarigii ninkii abilubaaba ahaa rasuulkaa markaa ka furay xarigii waqad qaama almuslimuuna muslimiin howlgal ciidameed oo dhowr ah ay markaa salaam bin abi xuqayq ninkan lagu magacaabo horey waxaan u soo tilmaamay nin kale oo kibir badna in hore loosu dilay nimankaa reer cows ahna ay ku sharafoobeen diinkiisa ayaan horey u soo marnay waa kacab ibnu ashraf kacab ibnu ashraf ayuu ahaa dilkiisan soo marnay haddana waa dilkii abi raafic waa kunyadiisa magaciisana waa salaam bin abi xuqayq huwa asagu taaju ahli xijaas reer xijaas maalqabiinkoodii buu ahaa reer reerdhulkan xijaas waa dhulka maka iyo madiina iyo dhinacyadaa iyo kulli ayaa xijaas laisla yidhaahdaaye diina wuu ahaa oo madax buu u ahaa wa axadu kibaari almuxarikiina dadka dadka soo kicinayeyna kuwa ugu waaweyn mid ka miduu ahaa iyo walmu'allibiina kuwa dadka isku keekeenayo soo kicinaayey dadka muxarikiinta la soo kiciyo iyo dadka lasoo ururiyo dadkii ku lug lahaa kuwa ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa ninkaa lagu magacaabo abi raafid huwa asagu taajiru ahli xijaas reer xijaas taajirkoodii ahaa wa ra'iisu yahuudu khaybar yahuuddii khaybarna madax buu u ahaa waaxadu kibaari almuxarikiina iyo walmu'allibiina kuwa dadka isku keekeenayey kicinayey kuwooda ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa lilaxsaabi axsaabtii soo kicinayey calaa ahli lmadiina reer madiina dushooda ku soo kicinayey inay dagaal markaa ku soo qaadaan mid ka mid ahna wuu ahaa falamaa markii tafaraqa almuslimuuna muslimiintu ay ka faraxasheen min alaxsaabi dagaalkii axsaab ay gebagabeeyeen oo ay faaruqeen iyo wa qurayda kii qurayda intadaba waxaa u soo baxay abiic liqatlihi dilkiisa khamsatan khamsa rijaali khasraj shan qof oo raggii reer khasraj ka mid ah ayaa u soo baxay ninkaa kibirkii barada badnaa ee saa xoolaqbaqabeynkana u ahaa yuhuudda khaybarna madax u ahaa axsaab soo kiciya dadka dagaalka madiina ku soo qaadaanna atafaraqo markay ka faraxasheenay ka faramarmaadeen ama ay dhammeeyeenay ka faaruqeen almuslimuuna muslimiinta ay markaa u helaan miya xuusu siay u koobaan oo ay u helaan sharafan sharaf oo midla sharafi alaws reer ows sharaftoodii oo kale ah xiina wakhtigii qataluu ay dileen ibni ashraf wanaagay ku tartamayaan qoladan hadday wax sameeyaan oo sharaf diinta u ah qoladanna saasoo kale rabeen qoladan hadday wax sameeyaan qoladan kale wax ka sii fiican inay qabtaan oy islaamkii muslimiinta u qabtaan tartan baa ka dhexayn jiray reer aws iyo reer khasraj sidaa darteed ayaa ayaguna waxay dooneen reer khasraj inay koobtaan ama ay helaan sharaf ka mid ah sharaftii ay heleen nimankii reer aws markii ay dileen kacab ibnu ashraf ninka lagu magacaabo wa wasala way gaareen haaulaa'i shantoodaaba ilaa xusnihi dhufayskiisii oo min jihati khaybara khaybar dankeeda ku yiilay xiina wakhtigii harabat shamsu qoraxdii ay dhacday markii ay qoraxdii dhacday ayaa waxay heleen ay gaareen meeshii u deganaa dhaqanka khaybar xisni lahaa dhufays gabbaatii meel aan markaa loo geli karin meeshu meel dhisan ayay markaa ahayd faqaala qaa'iduhum shantoodii wuxuu yidhi koodii hogaamiya u ahaa waa cabdullaahi bin catiik ayaa la oran jiraye makaanakum meeshiina ii jooguu yidhi inta igu suga idinka waayo meesha hal albaab bay leedahay waardiyaa jooga suga noocaas oo shantoodoo dulaysa hadday meesha galaan oo raacaane meeshii u dhaqaaqaan waa laga shakinayaa marka caqli iyo basar ayuu keenay faqaala wuxuu yidhi qaa'iduhum koodii hogaaminay cabdullahi cabdibawaaye wataabakum dadkaankiina joog aada ayuu yiri fa ini anigu munqaliqun waan tegaya wa mutalaqifun waxaan u ceelamaysanaya lilbawaaqi waamici gawaardiyahay albaabka joogaan ceelab iyo qad u samayn doonaa lacallii si aan adkhulu u galo si aan u galaa laga yaabaa inaan sameeyo anigu waan tegayaa wa mutalaqifun lilbawaaqi bawaaqi iyo waardiyahaan u ceelamaysanayaa raafic dilkiisii salaan bin abii xuqayq ahaa huwa asagu abii raafic taajiru ahlilxijaaz ahluxijaaz maalqabeenkoodii ayuu ahaa iyo wa ra'iisu yahuudu khaybara yahuuddii khaybarna madax ayuu markaa u ahaa wa axadu kibaari almuxarikiin dadkii muxarikaynayee dhaqdhaqaajinayay iyo kuwii dibka ku kuwooda ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa mid ka mid ah ayuu markaa ahaa lil axzaabi axsaabtii arakaynayay iskula soo ururinayay calaa ahli lmadiina reer madiinakooda si markaa duulaan loogu qaado si reer madiina markaa loola dagaalamo falammaa markii tafaraqa almuslimuuna muslimiintii ay faaruqeen kana faraxshay min alaxzaabi dagaalkii axzaabkii wa qurayda intadaba waxaa u soo baxay liqadlihi dilkiisa khamsata min rijaal qasrib shan nin oo raggii reer qasrib ka mid ah ayaa markaa u soo baxay ayagu iskama soo bixin dilkiisa ee waa amar nebiga xaggiisa ka yimid sala allahu calayhi wasalam waayo muslimiintu nin ay dili jireen ma jireen ilaa inuu nebigu amar siiyo maahane sala allahu calayhi wasalam marka dilkiisa shan nin oo reerka qurux ee reer ansaareed ah ayaa markaa u soo liyacuudu si ay ugu guulaystaan amase ay u helaan sharafan sharaf oo mihla sharafi aws reer aws sharaftii ay heleen oo kale reer aws iyo reer khasaaj way tartami jireen waxqabadka islaamkii muslimiintay u tartami jireen qoladan markay arrin qiimo badan ku guulaystaan kuwana waxay ku talageli jireen ayagana taasoo kale inay markaa sameeyaan sidaa darteed ayaa shan nin oo reer kasrad oo hal awd ku jirin ay markaa u soo tag liyacuudu say ugu liibaanaan sharafan ay u helaan sharaf ama ay u gaaraan midla sharafi alaws reer aws sharaftii ay gaareen oo kale ah xiina wakhtigii qataluu ay dileen reer aws kacab ibnil ashraf ninka lagu magacaabo ilan kacab ibnu ashraf oo saanoo kale ahaa yaa horay loo soo dilay wa wasala waxay soo gaareen haaulaa'i kuwaa ayaga ah waa ilaa cisrihi gabaati duufayskii uu ka deganaa min jihati khaybara khaybar dhankeeda xiina waqtigii bay soo gaareen kharabata shamsu qoraxdii ay markaa dhacday waa meel dadku ay degan yihiin hal meel ay derbiga ku wareegsan xusni ah hal albaab baa laga soo galaa subaxii waa la furaa oo waardiyaa taagan dadkiibaa shaqooyinkooda u dareera galabtiinna waa la soo caraaraa kadibna waa la xiraa qof kadib oo gelaya markaa ma jiro xilwaxdhaca oo albaabkiina labo ayay soo gaareen faqaala qaa'iduhum hogaamiyahoodii wuxuu yidhi waa shantoodii kii amiirka u ahaa cabd baa la oran jiraye wuxuu yeesanaya waa mutalaaqibun wuxuu shaalaqaysanaya min dawaab dawaabkii waardiya ninka waardiyaha ah ayaa u shaalaqaysanayaaye wax yar usugay markaa yiri inii anigu munqaliqun waan tegaya wa mutalaqibun waan xeeladaysanayaa lildaabi dawaabkii waardiyaha ayaa dha xeeladaysana lacallii adkhulu inaan galaa dhici kartee waayo shantoodoo dubaaya hadday meesha aadaan ama ay galaan waa laga shakimaa waana la diila fa wuu qaabilay xataa danaa ilaa uu u dhowaaday albaabka ugu dhowaaday cabdulaahi bin cabiid waa socday ilaa albaabkii ugu dhowaaday uma intaa kabacdi taqadaca wuxuu hagoogtay bibayri marin marin kaa isku deedeeday biannahu waxaa moodaa siduu yadi gudanayo xaajatahu saxaabada markaa la fadhiistay albaabka laabkiisa iyo dhinaca inta lasoo socdo ah wuxuu iska dhiga nin meesha degan banna gudanaya xaajadiisa fahatafa waxaa u soo bihi asaga albawaabu waardiyihii waardiyihii baa u soo qayliyey yaa cabdallah addoonkii ilaahayo in kunta haddaad tahay turiidu mid doonahaya an tadkul inaad qayliyey bihi asaga albawaabu waardiyihii baa u soo yaa allah buu yidhi in kunta haddaad tahay turiiddu mid doonaya an tadkhul inaad gasho fadkhul gal soo dabaqso fainii uriidu ani waxaan rabaa an uqliqa albaaba ila albare fadakala wuulay cabdullaahi bin catiik wakamana ku dhintay albaabkii agdiisa meel xataa maama naasu ilaa dadkii ay hurdeen daahilba gudbiyeen wiilashii kale bannaanku ilaa albaab albaabkii ayuu furtay wuxuu rabaa hadhow inuu dhaqso markaa u baxo liyashula suu ugu sahlilaado lahu asaga alhunuuba oo cinda alxaajati xaajaatigeeda wa haddii loo baahdo in la ee intuu furo la raadinayo wax la furfurayo in la haleelaa dhici kartaa si aan loo soo gaarin ayuu albaabkii sii furfurtay si hadhow uu ugu sahlameeyo kaana wuxuu ahaa cabdulahi bin cati kullamaa fataxa mar kasta uu furo baaban albaab ow albaab markuu furaba aglaqahu min daakhilin daakhilkuu ka soo xiraa albaabkanuu furaya guduhu ka xirana ka kaluu fura haddana ilaan dhowr albaab marka la gudbo markaasaa xisnigii abi raafic la gaaraya kadib baa qolkiisii la haddana ilaa nin aad loo ilaaliyo meel khatar ah ku jira ayuu markaa ahaa marka cabdulaahi bin catig waa ninkii muslimiinta shortooda raxda u ahaa mar kastii albaab hore ee uu galo daakil buu markaa kasoo soo xirtaa daakil buu markaa ka soo xiranayaa xataa low calima xataa haddii ay dhacdo inuu ogaado bihi asaga annaasu dadku ay ogaadaan laa yasibuuna ilayhi sheegaysa in la qabto ama la dilo ama la caleelo ama qotaxilli gu hawshii nebigu u soo diray xilli uu gutaysay u noqoto asagoo rabaa iyo albaabkii daaqilka ka xirtaa falamantaha markii uu gaaray ilaa beytihi abi raafic gurigiisa fa huwa waaba asagoo abi raafic fii beytin guri dhexdii yahay muslimin oo mugdi ah wasata ciyaalihi ciyaalkiisana dhexda ka fadhiya ama ka dhex jiifa allahu akbar sidee loo diyayaa marka ciyaalkiisii ayuu dhexda ka jiifaa gurigu waa mugdi qof qof u jeedaa markaa malaha meeshaasuu markaa soo gaaray meeshaas ayuu markaa ugu yimid uuna markaa ku arkay mar allaala markuu soo gaaray meesha uu soo gaaray oo arrintaasi saa ay dhacday arrintaa uu arkay waaba ninkaanu ciyaalkiisa dhexdii markaa ku jira wasta ciyaalihi iyo ayuu bartamaha iyo dhexda kaga jiraa dhinaca iyo naaxiyada iyo meesha uu jiifo fanaadaahu waa u dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa abaaraabak abaaraafacaal muxuu heer in la dhaho oo meesha heeda kasoo baxday inuu markaa aado meeshaasuu markii dambe aaday oo wuu baxay waa u naadiye fanaadaahu waa u dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa abaa raafic qaala wuxuu yidhi man haada waa kuma waryaawaa waxa abi raaficida oo guriga iigu jira man haada faahwaa wuu u hobtay oo wuxuu u degdegay naxwa sawti dhankii codka dhanka codka ayuu la aaday seeftiis wadarabahu uu dhuftay darbata dhufasho bisahda bisayfi sayf ah dhankii codka intuu kor ula qaaday seeftiisii yaa meeshii man haada ay ka yeertay ayuu la aaday waana ku hoodiyey wuuna markaa ku dhuftay waana ku dhuftay wahwa asaguna waa abiraafice dahshun uu yahay mid caya dahshii wareer yar baa ku jira ilan guri baad ku dhex jirtaa waa xisni yahuudeed dhibaato fara badan inay soo gaarto waa suuragal xaaladahaasaa markaa jira marka waxoogaa dahshi iyo wareerna waa ku sugan yahay ninkii cabdulaahi ahaa famaa akhnat shay-an waxba kama tarin dhifeeshada uu ku dhuftay waxba ma tarin fa uu soo baxay oo bannaankuu ka soo aaday cabaar buu ka maqnaa uma kabacdi jaa'a waa u yimid mutaghayiran asagoo bedelay sawtuu codkiisii hadduu marka hore cod weyn ku hadlayna wuu yareeyey hadduu cod yar ku hadlayna hadduu marka marmarkii uu saa sameeyey intaa waa soo baxay bannaankuu soo aaday markuu bannaanka yimid kadib faqaala wuxuu yidhi abiiqaatib liumika mugey hooyadaa hoog ha u sugnaadee ina rajula nin oo filbeyti guriga ku jira ayaa darabanii bisayfi sayf igu dhuftay hadeertaan nin guriga ku jira ayf igu dhuftay buu yidhi ilan hadal dheer buu hadda ku hadlay facamida wuu la qasday oo wuxuu la-ay ilayh xaggiisa wa darabahu darbatan dhufasho ayuu ku dhuftay haddana afkanahu tabar dhigtay ma dhiman laakiin mufarsha kale oo tabartii dhan ay ka baabaadna abii raafic walam yaqtulu laakiin aysan dilin ayaa ku dhacay fawadaca markaasuu saaray asayfa sayftii fii batnihi calooshiisa wataxaamala calayhi wuu isku dul xambaaray marka xoog buu ugu cuskaday intuu dhabarka meeshaa ka saaray emtaqaana badniga caloosha ee sayftii ayuu dul koray macnaha saasuu ugu riixay waay wataxaamala wuu ku xambaaray calayhi korkiisa wuu isku xambaaray xataa akhada ilaa ay soo baxday ama uu aaday fii dahrihi dhabarkiisa xoogs ugu waday ilaa dhabarkii ay ka soo baxday uma kabacdi kharaja wuu soo baxay wuu soo baxay yaftaxu alabwaaba asagoo albaabaha u furahayaa baaban baaban albaab albaab albaab albaab buu markaa u furaayeyoo horuu markaa u xirtay markaasuu maralbaab markaa u furay uma kharaja wuu soo baxay yaftaxu abwaaba asagoo albaabaha furaaya baaban baaban waleylu habeenkuna biqmirin ay ahaa habeen dayaxo habeen dayaxuu markaa jiray wabasaruhu aragiisana daciifun wuu daciifsanaa bilahi aragiisana wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala